bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo afartanaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay gazwatu bani nadir qoladii yuhuud ahaa reer banu nadiir la odhan jiray iyo dagaalkoodii siduu nabigu uga guulaystay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna ugu heliyey waay waxaynu marayna iyadoo gaar laga qabtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu amar ku siiyey inay ka guuraan eer iyada ay degan yihiin nimankii munaafiqiintaana laabtay u garaaceen fatahaya alqawmu liraxiil marka tobaneeye sadan lasoo dhaafo kaswatu bani nadiir weeye halkaynu wadnaa fatahaya alqawmu qoladii waxay isu diyaariyeen liraxiili inay guuraan faarsala lahum ikhwaanuhum walaaladood baa cid u soo diray walaaladoodii munaafiqiinta ahaa yaquuluuna waxay leeyihiin laa takhrujuu min diyaarikum guryihiinna ha ka bixina wa naxnu macakum annagaa idin difaacayna annagaa idin wehelinayna bay idhaahdeen munaafiqiintu ee yuhuuddaay madiinaha ka bixina nebiga iyo asxaabtiisana ha dhegaysanina cidina waxba idinma yeeli karto iyana waa qaxoonti anana deegaan baanu nahay inkaarta halkaasi ka qaatay ilaahay baa qur-aankiisa la akriyaya ilaa qiyaamaha ayuu sirtoodii ku fadeexadeeyey suuratu xashr ilaahay wuxuu hi lain ukhrijtum bay idhaahdeen munaafiqiintii baa yuhuud daba hadlaya lain ukhrijtum lanakhrujana macakum haddii laydin saaro anana waanu idinla bixi walaa nuiicu fiikum idinka aqbali mayna dagaalkiina axadan abadan qofnaba weligaiyo qof idinla dagaalamaya ma aqbali doono wain qutiltum haddii laydinla dagaalamana lanansuranakum anaga idiin hiilin doona ilaahay wuxu uhi wallahu yashhadu inahum lakaadibuun ilaahay wuxuu caddaynaya og yahay inay beenaalayaal yihiin munaafiqiintu lain ukrijuu laa yakhrujuuna macahu haddii la mastaafuriyo yahuudda lama bixi doonaan walain qutuluu haddii lala dagaalamana laa yansuruunahum uma hiilin doonaan walain nasaruuhum haddii ay isku dayaan inay u hiiliyaanna layuwallunna aladbaar xagga dambey daba jeedin doonaano wayaace munaafiqiin uma laa yunsaruun loola hiilin maayo kashifkaasaa ilaahay ku sameeyey subxaanahu watacaala macnaha inay meeshii dhiiri geliyeen baa ilahay u tilmaamay yahuudda abaabuleen laakiin arrinkaasi waxba kama soconaya walaakina alyahuud damacuu bi haada alwacd ballanta munaafiqiintu ay u qaadeen ayay damaaciyeen wa ta'aharuu can iljalaa waxa ay kadib dhaceen bixiddii ta'aharuu waxay kadib dhaceen can iljalaa'i bixidha jalaagu waxa weeyaan shaygoo meesha laga faydo ka bixidii ay meesha ka bixi lahaayeen bay ka yala habsaameen yuhuudda iyagoo rajo ka qaba bal nimankan munaafiqiinta ahi inay waxu taraan fa amara calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu faray bitahayui liqitaalihi tahayu waa diyaargarowga in loo diyaargaroobo liqitaalihim dagaalkooda waar yuhuuddii way bixi waayeene asxaabta haddaad tihiin soo diyaargarooba ha lagu hinjiyo ha lala dagaalamo falama ijtamaca annaasu markii ay asxaabtii soo urureen kharaja bihim ay macahum asxaabtii wuu la baxay nebigu asxaabtii wuu kaxeeyey colka ahaa yuhuudda weerarayey waaya wastacmala cala almadiinati ibna ummi maktuum madiinana waxa uu madax uga dhigay cabdilaahigii indhaha lahaa istacmal camalku waa shaqada siintiyo taaduna siin iyo dalab bay tusiyaan macnaheedu waxa weeye caamil iyo barasaab wuxuu uga dhigay kusime magaaladii madiina asxaabigii indhaha indhaha lahaa ee la odhanaya cabdilaahi ibnu mi maktuub waacطaa raayatahu caliya calankiina cali buu dhiyey calanwale culus oon sahlanayne moralka dhisayuu ahaa markuu col la horgalo nin mujaahid ahoo habaysani inta kalea dhiiranaysa calanka horqaad buu hi ciidanka caliyow amaa banunadiir qabiiladii yahuudda ahayde magacaa la odhan jiray markay ogaadeen in nebigu kusoo maqan yahay fataxasanuu fii xusuunihim taxasanuu waxay ku gaashaanteen fii xusuunihim qalcadahoodii qalcadahoodii bay galeen oo waxay lahay qalcado dhaadheer oo xalaarta daayeerku samaystoo kale ah oo buurta dhakadeeda ah hoos loogu dhaadhacayo biyihii bay ka sameeyeen kaydkii timirtay dhigeen marka cadowga dee buurtunbay dul taagan yihiin oo ciddii ereyada soo martay hoos u tooganaya taxasanuu fii xusuunihim xisiguna waa qalcad wadanuu anahum maanicathum xusuunuhum min allah waa ka ilaahay aayadda ku leh waxay maleeyeen qalcadaasi inay wax ka celinayso waay wadanuu anahum maanicathum xusuunuhum min allahi faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waa ka ilahay meelaanay filayn buu ilahay kaga yimi oo xageeya waa quluubta qalbigoodii baa laga dhex toosa markaasa argagax ku bilaabno meelay filayeenba maahaba faxaasharahum gaar buu ka qabtay calayhi asalaatu wasalaam sittata layaali aw sitta layaal lix habeen buu usbuuc wey ayuu gaadh ka hayoon lalaha dinba waxna fuulin waxna ka degin uma amara wuxuu faray biqaطci nakhiilihim in dhirtoodii nakhiisha ahaydee ku xeernayd buurta in gunta laga jaro gunta in laga gooyo waad nimanku ha argagaxeeno iyay tulaale iyo inaynu naxariistii lagu jirto iyay moodine buurtan waxaan ku xeeran oo dhan gunta ka jara buudha nakhiisha ah liyakuuna si arintaasi ay u noqoto adcaa mid u yeedhid badan ilaa tasliimihim inay isdhiibaan adcaa dacwaddu dee waa yeedhidiie adcaa ilaa tasliimihim yeedhidaas mid u yeedhay noqonaysaa inay isdiidaan markay arkeen maalkoodii iyo meeshii waddada ahayd oo lasoo jafayo qawda iyo qubta iyo qacdu baxayaan argagax baa ku bilaabmaya way isdhiibayaan inay isdhiibaanna waa la doonaya waa ka ilaahay ku hambalyaynayeene maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabiidni illaahi waliyukhziya alfaasiqiin wax alla wixii geetimireed ha goyseen ama iska dayseen ilaahay baa fasaxay kaa goyseen iyo kaa dayseen ba ilahay waan ogolahay buui fasiqaasumaa la hoojinaya faqadafa allaahu ilaahay wuxuu ku tuuray fii quluubihim qalbigoodii arucba argagax walam yarow may arag may arag min cabdilaahi ibni ubay ninkii gaalka ahay cabdilaahi ibnu ubay odhan jiray musaacadatan wax saacidaada iyo galabgala way ka waayeen munaafiqiinta waa ninkii munaafiq ahaa ee ballanta inoo qaaday ne waa la waayey bal khadalahum uu hoojiyey hudlaanku waa guuldarada guuldaruu ku riday way guuldaraysteen kamaa khadala banii qaynuqaac min qablihim sidii qoladii reer qaynuqaacda uu u hoojiyey kuwan ka hor qaynuqaac banu nadiir banu qaynuqaac iyo banu qurayda saddexdaa qole yahuuddu ahaayeen qoladii reer banu qurayda way dambeeyaan arrinkoodi oo sanada shanaad weyn kuwanna waa sanada saddexaad kuwa horena sanadii labaadda lagu caday waayo fasa'aluu rasuula allahi sa markay arkeen inay dhaahiratay iyagiiyo nebiga aan la isugu imanayn munaafiqiinna ballankii shaydaanka oo kale uu qaaday shaydaankii ka bixi jiray ballanka ayay yidhahdeen waana talay nooma dambaysee aan go-aan gaadhno ragow yahuuddii baa tashanaya iyagoo qalcadii ku jira fasa'aluu rasuula allah nebiga waxay weydiisteen an yujliyahum inuu mastaafuriyo wayakufa uu iska daayo can dimaa'ihim dhiiggooda walowlaa an kataba allahu calayhim اljalaa lacadabahum fi اdunyaa walahum fi اlaakhirati cadaabu الnaar walowlaa an kataba allahu calayhim اljalaa jalaagu waa kaxaynta iyo saaridda iyo duubidda masaafurintaa meesha lagu sameeyey haddaanay taasi dhicila way uga dari lahayd go-aan bay markaa ku gaadheen an yujliyahum inuu dareeriyo ma dareeri bay idhaahdeen wayakufa can dimaahim dhiiggoodana uu daayo hana laynine min fadlik na dareeriyo oo naga saar wadanka wa anna lahum inay yeeshaan ayay heshiis ku galeen maa xamalat ilibilu geelu wuxuu ka qaado min amwaalihim xoolahooda awrtayadaa iyo gaadiidkaanu wadanaa wixii uu noo qaadana noo daa ama lacaga ama alaaba ama adduuna ha noo qaado ilaa aalat alxarb hubka dagaa qalabka mooyaane aalat alxarbi waa dagaal alaabtii lagu dagaalamayay hubkii hubka isaga annagaaba kuu dhiibi bayna waa inun hubaysanoo kaa baxay waa inuu soo noqonayo markaad doonaysa cadow inaad naafayso waxa ugu muhiimsan ee u laga reebaya dee waa hubka marka aalat alxarb dee isaga waanu iska dhigi baynaa raro mayno khiyaarkaa iyagaaba soo qadimayba option ay keeneen buu ahaa fafacala nebigu sidii u sameeyey calayhi salaatu wasalaam markuu arkay in la ina markii la tolay ee ololeef ayuu u jawaabay waa yahay bu nadhaafa hubkana noo dhiga waxaa qaadan kartaana qaata marka way ka tegayaan daarihii iyo beerihii iyo qalcadihii iyo bidhihii iyo biyihii iyo hubkii intaaba way ka tegayaan boqolaal sano ay soo dhisayeen wasaara yahuud markaa yahuuddii waxay noqdeen yukharibuuna buyuutahum guryahooda inay ku kharaabiyaan biaydihim gacmahooda kay laa yaskunaha almuslimuun si aanay muslimiintu u degin mar alla markii go-aankaa la qaatay bay idhaahdeen yaa laynooga hayn waxba aar jajabiya guryaha la jajabiyey yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniin factabiruu yaa uli labsaar nin waliba markaasuu faash qaatay oo jiingad iyo gudaar iyo wax walba digada ka dhigay kharaarintaasay bilaabeen waaya kay laa yaskunaha almuslimuun si aanay muslimiintu u degin oo aanay ugu ahayn kharaabada ka dhigaya walamaa saara alyahuudu markii ay yahuuddii socdeen nazala bacduhum bikhaybar qaarkood baa khaybar degey khaybarna waxa wey halkii kuwii hore loo mastaafuriye niman yahuudo horaa sii deganaa halkaana wa minhum waxaa kamid ahaa kuwa halkaa degay akaabiruhum kuwoodii waaweynaa xuyay ibnu salaam ibnu salaam ibnu abilxuqayq kuwaasi khaybar bay ku hadheen wa minhum waxaa kamid ahaa man saara ilaa adrucaat meesha adrucaad layha xagga shaam u kuuran durugsan xijaasba ka durugsan mid u socday waa adrucaad bishaam shaam bay ku taalla shaam de waa marka laga baxo sacuudi arabia ereabaa la gala urdu waa qayb labaad qaybta saddexaadna wa aslama minhum inaani laba qoro laba qof oo keliya ka islaamay yaamiin ibnu camr wa abu saciid ibnu wahbi labada waa abu sacd ibnu wahbi labadaasoo qolaa islaamay waaya xoolaha markaa meeshaa kasoo xarooday iyo beero iyo maal ila wa waa dhoon jabtay foos burbur baa ku dhacay nimanka oo ummad meel deganaydoo hinqatay luflufkoodaa badan kolkaasa halkaa laga helay laga herqabay nebigu walam yukhamis rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam takhmiiskubuu sameyn takhmiiska dee waa fahamtoo marar badan baynu soo marnay waa wixii oo loo qaybiye shan meelood khumusku wuxuu ahaa meesha shanaad shan meelood waxba umuu qaybinin sidii qaniimada shan shan loogu qaybin jiray maa akhada min bani nadiir qolada reer bani nadiir wixii uu ka qaaday shan shan dhigin laakiin meel quro isku duuban bay hayd fa inahu fayun waa fay baa laydha qaniimad maaha waa fay waxaa kala farqiina waxa wey cadowga marka lala dagaalamo ee laysku hilboobo ee qasab lagaga reebo wuxuu haysto qariibad baa laydhaa afar meeloodna waxa qaata mujaahidiinta meesha shanaadna waxa qaata rasuulka iyo meeshii kaluu doono inuu mariyo marka laakiin hadday tahay wax ilaahay inuu cadowga ka soo reebo heshiis lagaga qaaday iyo isdhiibid ay isdhiibeen halka khumuska lagu bixiyaabaa lagu bixinaya oo ah fay macnaha eh, nalka khumuska lagu bixiy ayaa lagu bixiya fay baa laydhaha faaa yafiu fayan waa wax si dhaksaa ah iyo dhibyaraan ku yimi suurat lanfaal iyo suurat lxashriya baa ka waramay waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba ila akhir aaya waa markaa qaniimadiibaa shan meelood meelba intaas yeelanaysa inka afarka kale mujaahidiinta amaa hadduu fay yahay wma afaa allahu calىa rasuulihi minhum fama awjaftum calayhi min khayli walaa rikaab walaakina allaha yusalidu rasulahu calaa man yashaa wallahu calaa kuli shayin qadiir halkee la dhigaya ma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil lixdaa meelood baa lagu bixinaya baalkii khumuska la marin jiray ayaa lagu bixinaya ciddii kaleu wax uga garta mooyaane dee rag dagaalamaya wax ka qaadanayaa ma jiro marka takhmiisku muu samayn fainahu inahu fayn wey fay iyo qaniimadna intaasaa udhaxayse kala garo lam yuujaf calayhi laguma weerarin bikhaylin fardo walaa rikaabin iyo rukuub oo awrkii wa milu haadaa arintaasoo kale yakuunu wuxuu u ahaadaa limucadaati alxarb hubka dagaalka loo diyaarinayo mucadaat alxarb waxa weeyaan hubka dagaalka walirasuul rasuulkana in baa laga siinaya ilaan isagu ma qaato wixii la odhan jiray sakada iyo sadaqada iyo waxaa ma qaadanaya yudcimu minhu ahlahu reerkiisuu raashin uga dhigaya walililqurbaa qaraabada rasuulkana waxbaa laga siinaya maadaama aanay sake qaadanin walyataama agoontana waxbaa laga siinaya walmasaakiini wabni sabiil intaasaa laga siinaya haddii rasuulkuu geeriyoodayna waxaa la siin doonaa qaraabadiisii iyo agoontii iyo masaakiintii iyo musaafiriinta iyo hubka dagaalka saanada milatary ayaa lagu bixinaya kamaa qaala tacaala fii suurati alxashr ilaahay wuxu uhi ma afaa allahu calaa rasuulih war waxa ilaahay uga soo reeba rasuulkiisa min ahli lqura dadka degan magaalooyinka falilaahi intaa ilaahay baa iskaleh walirasuuli baa iskaleh walidilqurbaa qaraabada nebigaale walyataama agoomihi walmasaakiini kuwii baana wabni sabiili musaafirkii intaa waxaa loo siiyey kay laa yakuuna si aanu unoqonin maalku duulatan mid wareega bayna alaqniyaai minku dabaqada waxhaysatoo qura waxaan qaniimada loo qaybinaya ee faya loo qaybinaya waxa weye xikmadiisu tahay ilaahay baa wuxuu doonayaa maalku inaanu noqonin mid dhex wareega bayna alaqniyaai minku dabaqada waxhaysatoo keliya laakiin wixii waa maal ilaahay addoommaha ilaahay wax ka gaadhaan siduu ku xaraga ronyabaa noocaas maalku ma dhadhabo ma macaanaado haddii in quri ay hayso haddii in quri ay hayso dee inta kale kuma ag cuni karayaana uma macaanaan karayo marka wax lagu kala jeedsado waxa weeyaan taxliil ikhtisa waa qaaciide ikhtisaadi o islaamiya wey intaa aayaddu ay bixisay mar walba islaamku wuxuu qaaciidadu ka duulayaaba ah bulshada meel ku wada nooli inaan qaarna cirka tegin qaarna ciidda qariinin hadday qaar ciidda qaniinaan qaarna cirka la socdaan dayax gacmeedka iyo dayuuradahoona isba arkaynin isku ummad lama idhaahdo marka waa in haba kala bateen laakiin cid waa inaanay jirin oo kuwa kalena ama la siiyaa sako ama la siiyaa tabaruc ama qaniimad ama wax danguuda wuxun waa in la siiyaa waxaynu odhan karnaa iimaan baanay haynini dhaqankii islaamkay qaatee nimankan gaalada ee u sameeyey ricaaya ijtimaaciya wax la idhaahdo ee yidhi qofku horta bulshada ku nool wadanka waa in ka u sahlani mid ka aan shaqaynin iyo ka odayga iyo ka islaanta ah mid waliba waa inuu helaa baahiyihiisa asaasigaa bay ku leeyihin caafimaadkiisii waxbarashadiisii cunnadiisii iyo jiifkiisii intaa horta waa inuu inaga helaa ila inta dadkeenu ay u yaaceen waa intaasune intan loo ordee laguleeyay daar baa laga soo dhisaya waa laga soo shaqaynaya waa intii dadkooda xaalwaaga ah iyo odayaashiiyo islaamaha ay u qorshaysteen unbaynu kusii cidhiidhiyeyna halkaynu ka samaysan lahayn inagu arrin kaloo la keenay ma jiro markaasay kuleeyihiin dee kol haddaan shaqeeyana mar haddii aan haddaan shaqeeyo haddaanan shaqaynin kol walba aan lacag helayo dee maan iska fadhiya waan qaylo intuu london kasoo soo jeestu odhanaya maan gidaar dabada geliya kollayba dee haddaan shaqeeyo haddaana shaqeynba lacag baan helaya subxaana allah marka halka islaamku uu ka duulaya waa halkaa wey waa mid aada u muhiima ah. bulshada markaa dee kolka iimaanno u weheliyo iyagu dee arrin iimaanahoo ay ku kabeen iyo islaamnimo lagu toosinaya ma jire wax wax dila iyo wax wax dhaca iyo wax wax qaribe iyo midna la arki maayo habarigii hore intoo masaakiinta iyo bulshada lasoo shiriyey ayaa la tirakoobi jiray sekada la bixinayo waktigii cumar bn iyo cumar cabdilcaiiz iyo khulafaa raashiduun waxaa la tirakoobayaa bulshada wax bixinaya mid seke bixiya mid tabaruc bixiya qaniimadii qasbadii dantii guud halkaasaa lagu wada shubaya o kadibna waxaa la tirakoobayaa inta baahan ayaa la tirakoobaya iyo baahidooda heerarka ay kala tahay kolkaasaa qofka waxaa laga siinaya waxaa la qaybinayo wax uu ku shaqaysan karo oo uu ku guursan karo ayaa la siinaya waxaa dabeedna dhacaysa sanadka dambe iyo ka saddexaad iyo ka afraadba inuu isagu noqdo kuwii tabarucana bixinayey sekadana bixinayey ila sanadkii horaa la khaarijiyey dabeetana shan lix sano marka sidaa lagu wado ayaa miskiin iyo faqiirba la waayaya kadib waxaad arkaysaa iyadoo dabeedna laga waramayo taariikhdii in sekadii sanadkaa eriyadaa wax la siiye laga waayo la qaaday dabeedna gobolo kale la geeyey kadib dadkii halkaas marka isku filaansho gaadheen ah, waata loo baahan yahay wax baciidana maahae tan sida informalkaa loo cunayo sida baasha biirta sida dadka qofku markuu had iyo jeer waxa si aan sharci ahayn u isticmaalayo ehm, waxa uu noqdaa runtii wa mid wax badan kharash garayn kara si iimaan qabtoo la xejeclola hadduu isticmaalana wax yar ayaa ku fillaan karaa marka tan oo la farsameeyunbay ku xidhan tahay taa aynu jaadka iyo sigaarka ku cunayno iyo khamriga iyo tumashada taasuna si saxa loo dhigo ayuunbaa runtii bulshadan le waanu gaajoonayna lagu meelayn lahaa un hadduu qofna maalintii isticmaalayo hal dolar qofna uu isticmaalayo saddex boqol oo dolar dee afarajunbaa loo samayn lahaa sooma nidhaahno afrajkoodu meelunbu isugu iman laha isku celceliskoodu si wanaagsan unbay wada shaahayn lahaayen waay kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai minkum baa inoo geysay dhaqaalaha islaamka marka laga duulayo waa saas xataa cashuurta haddii la qaadayo ee culimada islaamka ku tegaya waa inuu noqdaa wax maalkii ummadii laga qaado kusoo noqda kuwoodii baahnaa caafimaadkoodii waxbarashadoodii dhakhtarkoodii amnigoodii intaa haddii lagu celinayo waa wax laga qaadi karo faacطa calayhi salaau wasalaam nebigu wuxuu siiyey min hada alfay maalkan fuqaraa almuhaajiriin muhaajiriinta kuwoodii baahnaa ayuu udhiidhiibay aladiina kuwaasoo ukrijuu laga soo saaray min diyaarihim guryahoodii maka wa amwaalihim xoolahoodii maka laga soo eriyey waraduu waxay u celiyeen muhaajiriintiina liikhwaanihim min alansaar walaalahoodii ansaartee reer madiina waxay isaga celiyeen maxay maa kaanuu wixii ay ahaayeen qad akhaduuhu minhum kuwa ka qaaday ayaama hijratihim waktigii ay soo kaxeen ogabe waa kii walaaleeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam qoladii madiine iyo iyo kuwii makaa marka qoladii madiine ciyi bay siiyeen minxa iyo maal bay siiyeen maalsiinta sooma taqaanin manaa xoolay maal siiyeen oo beeray maal siiyeen oo idhahdeen war inta ilaahay dabalxidiin soo kordhayaane si wanaagsan u degaysaan beerahaana iska maala xoolahaana iska haystoo maala guryahaana gala sidii bay ku meelaystaayeen ciyigaasay siiyeen adduun dee kolkii maalkani uu soo kordhay buu nebigu yidhi war qoladiinii reer madiine deegaanka ahaayow waxaan yuhuudda aynu ka helay idinkii qoladii qaxoontiga ahaa miyaan idin qaybiya bise iyagaynu ku xoolaynaayo idinkuna intiinii hore idin iska haysa ma iyaga ku xooleebayna iyagiibuu siiyey waaya muhaajiriinta ansaartiina waxa usoo noqday waxoodii hore ee ay ciiga usiiyeen qoladaa kale iyo maalka waa saas wey wa akada calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu qaaday ardan dhul buu qaaday yasracuhaa uu beerayo wayaddakiru minhaa uu ka kaydiyo quuta ahlihii caama biilka reerkiisa sanad xoolihii la qaybiyey dee isaguna qayb buu kulahaa waataa aayadda ilaahay ugu cayimay marka isaguna wuxuu ihi beertaa dadkii oo dhan dee muhaajiriintu le isbaqaxoontiuu kamid yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wax laga reebaa ma jiro waayo iste beer buu u cayimay reerka oo waa bal ha loo beera buuhi xaasaskan xaasaskan dee ninkii u shaqo tegi lahaa waa nabiga dagaalka uu shaqo tegey ile meesha dakliga kasoo baxaya waa meeshanune beeraha ha loo beera bui si uga soo baxdo wixii laga gooyaabu markaa udhigayaa biil sanad ah islaamihii iyaga ahaa ee kolayga ayuu leeya bal idinkuna sanad intaa waxaa idin soo baxay iskaga yara maaweel iskaga dheerdheera quuta ahlihii caama reerka biilkiisa ayuu sanad u beeraya markaa maalahaan kaba dhiganaya dee si marka loo eego waqaf buu ka dhigo nebigu calayhi salaatu wasalaam xoolaba kama dhigan laakiin uu intifaacsanayay saasay ku dhamaatay khaswadaas sidaasaa adilada looga subkado laga liibaanay waayo maalkuna wuxuu ku habboon yahay addoonka ilaahay oqol kol haddii uu qofkaasi ilaahay diida waa laga faramurojinaya waa kaa ilaahay kuwaa ku xooleeyay xoolahana isagaa isagaale dadkana isagaa ale dabeetana marka dadkaa yahuudi diin la-aan ku dhaceen waasheen kuwii ilaahay ogolaa in niirka qabe baa ilaahay ku wareeji lidaalik baa macnaha latiifkii laga dhadhaminaya aayadda usaa sheegaya maa afaa allahu calaa rasuul wixii ilaahay uuga soo celiyey rasuulka baa layihi waa laga soo celiyey macnaheedu wuu ku maqnaawey marka la ydhaha waxaasi waa la soo celiyey ee aanay ahayn waa laga qaaday ee la ydhaha waa la soo celiyey dee wax kaa maqnaa unbaad la soo noqotay marka kanaa xaq u lahaa wey kan iminka loo dhiiba xaq u lahaa qadwatu daat riqaac tana iminka aynu sheegaynaana waa dagaalkii karmoole karmoole ruqacadu waa marada jeexan wey riqaacuna waa maryihii wa fii rabiici alawal wa fii rabiici alaakhir bilaha un la soco sanadkii baynu ku jirnaabe rabiiculakhir waa bilii u horreeyay oo sanadka ah, balaqahu calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa soo gaadhay anna qabaaila qabiilooyin min najd xaggaa iyo bariga ah yatahaya lixarbi inay u diyaar garoobayaan nabiga inay la dagaalamaan iclaamka macnaha waxa la idhaahdo warka ayuu nebigu baac dheer ku leeyahy markiiba war baa usoo dhacay odhanaya qabaailkaasi wayse soo diyaarinaya wahum banuu muxaarib banuu saclaba waa labadaa qabiilo ayaa la yidhi way ku soo hadalhayaan wayse soo urursanayaan kow fatajahaza lahum wuu diyaar garoobay wa kharaja waa baxay fii sabci miati muqaatil toddoba boqoloo dagaalama toddoba boqoloo dagaalyahan ayuu isagoo dagaalyahani horkacay nebigu calayhi salaatu wasalaam cid kuma halayn bee uu sii horkacay wawallaa cala almadiinati cusmaana bna cafaan cusmaana bni cafaana radia allaahu canh madiinana wuxuu madax uga dhigayo kusime inanku sodogo ahaay cusmaan alkhaliifatu araashida adigu waad naga hadhaysaa buu halkaygii sii joog waa qancinaya qofkaasoo de isaga laftiisu dagaal buu ku jiraa qofkan nabiga halkiisii sii gelaya maalin maalmaha kamida buuhi cali sii joog bu in badan baad calawala ahayde markaasuu yidhi oo miyaan ma dumarkii ciyaalkaad igu reeba istaagin ah, iyo meeshan laga tegay halkaygii aan ka miise maadidaysaan calankaygii qaate markaa nebigu markuu arkay inuu qiiraysan yahay ayaa wuxuu ihi caliow miyaanad jeclayn halkii haaruun muuse ugu jira inaad ii gasho haaruun dee kusimuu ka noqday soo maaha nebi muuse markuu waxyiga soo qaaday dee bartii uun ii geli maysid buui halkaa diyaar baanu ahay buui haddaan halkaa dee booska kaa yahay waayo haddaba kaasaad ku jiraysaaye sii xejiste buuri waaye marka ninka hadhaya halkaa haaruun buu ku jiraa walam yazaaluu may suulin asxaabtu saa'iriina inay socdaan xataa wasaluu diyaara alqowm qoladii la weerarayay guryahoodii bay gaadheen ila barkulan bay leeyihin falam yajiduu fiiha axadan cidnaba way ka waayeen hayra niswatin dumar mooyaane wax alla wixii ragga la odhan jiray oo dhan allaw ila badi ayaa ka dhacday oo nimba meel buu cararay waxaasaa fulaynimo laydhaha naagiibay ka yaaceen fa akhadahunna dumarkii buu soo duubay nebigu miyaa laydinka dhaqaatiyey annagaa idin meelaynayna keena fa balaga alkhabaru rijaalahum warkiibaa raggii gaadhay wallaahi waa tii dumarkii aleenka la ysugu maray baa layidhi waaye fakhaafuu markaasee cabsadeen watafaraquu waxay u kala yaaceen may soo weerar tegina balaan wax raacdaynana may odhane firdhab bay sii bilaabeen buurahay usii kala yaceen nebiguna waxa caada u ahaa markuu meel gacan saaro ama ha isdhiibeen ama ha xoreeyadeen saddex maalmood iyo saddex habeen lixdaas uu yaraan deganaan jiray calankaa laga qotominayaa halkaasaa waa laga waageeranaya si ay u muuqato goob la safeeye inay t saddexdaa maalmood iyo saddexdaa habeen lixdaa caana maal wax cadowgii hoo soo laabta haddii la waayo macnaheedu waa colcabay waa in lagu cabeeyo meel islaam ay noqote wey haddii ay wuxuun islahayaan bal soo noqda wey uma ijtamaca waxaa soo yara ururay jamcun minhum koox iyagii ka kamidaba ita soo yara urursatay oo de waa laissoo canaantay wa jaa-uu lilxarbi dagaal bay u yimaadeen fataqaaraba annaasu dadkiibaa isku soo dhawaaday wa akhaafa bacduhum bacd barkoodba kuwa kaluu ka cabsiiyey wa akhaafa waa cabsigeliyey bacduhum qaarkood bacdan kuwa kaluu cabsigeliyey macnaha intay isa soo urursadeenay kambalka u yimaadeen nebiga oo yidhaahdeen waraan ka dhacsanno dad iyo adduunyo wuxuu inaga hayo waa kaa muxamade ayaa haddana wa akhaafa bacduhum bacda iyagii unbaa ilaahay isu dirayoo dib isu baceeyey dibbay isu a waar miyaynu bareeri karaynaa waar naga daayo ah, halkiibay isku hakiyeen dib unbay isaga muslixeen inay dagaal galaan waay qaarkood baa markaa ku taliyey war sidaa iyagoo inoo soo eegaya nimanka ma weerari karno waa niman laga yaabe salaaday jecel yihiin baa jirte markay salaada galaan aan eeganno ile fulaygu farsamadiisaa badan waay ilaahayna wuu maqlaya walamaa xaanat salaatu lcasr markay salaaddii casr soo dhowaatay wakhaafa calayhi salaatu wasalaam nebiguna uu ka cabsaday an yakdira bihim alcadaa cadowgu inuu kadri ku sameeyo oo kaga baxo macnaha uu weeraro wahum yusalluuna iyagoo tukanaya markuu taa nebigu ka feejignaaday sallaa bilmuslimiin buu tukiyey salaata alkhawf salaadii cabsida salaada cabsida maxay ah intee la isfeeraariyo qolana salaadii gasho qolana difaaca geejisato hadday halkaa ka soo jeedeen safna salaadii buu gelayaa safna saf buu gelayaa macnaa dhufays gelaya oo hubkay rakibanaya war dhanba wey markay soo eegeen ay arkeen niman aan tukanaynba oo iyaga unu soo fadhiyaa inay jiraan qaybina tukanaysa ay yidhaahdeen inola fa alqa allaahu rucba fii quluubi alacdaa ilaahay baa argagax ku tuuray cadowga qalbigiisa watafaraqat jumuucuhum ururkoodiina wuu kala yaacay khaa'ifiina minhu sal allahu calayhi wasalam iyagoo nebiga ka baqaya halkaasay ugu dhammaatay dad iyo dunya wixii laga helayna waa laga kaxay laysu turi maayo wamaala wuxuu u leexday oo uu isagu qabaa alimaamu albukhaari imaamka weyn ee bukhaari laha muxadidka ahi ilaa ana haadihi alghaswata dagaalkan isaga ahi kaanat inay dhacday fi sanati saabica sanadii toddobaad inay dhacday ayuu qabaa wa ajmaca ahlu siyar taariikhyahanaduna waxay isla waafaqeen calaa khilaafihi sidaa uu qabo si khilaafsan oo ah inay sannadan afraad ahayd waxaase lagu jamciyey labada jeerba eriyada ah in dagaal ka dhacay oo tuu sheegayaana sax tahay qolada taariikhu tay sheegeenna ay sax tahay waay qaswatu daati riqaac maxaa loogu magacaabay dagaalkan karmoole abi muusa alashcari ayaa ka jawaabay wuxuu ihi nebigaanu dagaalkaa la baxnay dhulku waa dhul qarfo ah oo saxraa ah waaya lixdii qofba hal awr bay wada lahaayeen lixda qofba hal awr wada fuulaya kani xoogaa buu saaraanaya ka labaad baa looga degay saxaad baa looga degay ka afraad baa looga degay shan nin marka ay soo marto ayaad adigu jaanis u helaysaa orka inaad fuusha inta kale waad lugaynayso meesha kabuhuna way iska liiteenoo dee buur iyo saxraa iyo banaanba waa la maraya kabiibaa rag badan ka madhay kolkaasaa cagihii diirmeenay dalooshameen dabeedna rag tala kaba dhammaatee waar go-a dusha cagta baabacada dalooshantay baa inoo dhaantee go-ii baa lagu duubay cagaha go-ii ayaa cagaha lagu soo duubay kolkaasaa dabeetana halkii jaangeriga go-a cagta lagu maray ayaa galay karmoolaa dagaalkii loo bixiyey zaat riqaaca dee iyagoo cagahooda iska duuban ayay cid walba sida sangaalaha sanka ka galeen waa kuwan raggii mid waliba dhowrka isbeer lahaa dumarkii kasoo reebay haddana waa cajiib qalabka waxa ka muhiimsan quluubta hadday dadku qalab fara badan haystaan ase aanay quluub hayn ka qalbi hayuunbaa ka reebaya waa wax xubaalo wey waa loo soo tijaabiyey caalamka waa taa uu leeyay kam min fiatin qaliila alabat fiatan kaiirata biidn illaah wallahu maca asaabiriin aswau badr alaakhira dagaalkii beder ee labaad dagaalkii beder ee hore wuxuu ahaa sanadii labaad uxudna sanadii saddexaad beder tan labaadna waa sanadii afraad oo aataynu iminka gebagabaynayno lamaa ahalla shacbaanu bisha shacbaan la idhahdaa kolkay bilatay eeg bil waliba waa joogto bil aan la heensaysnayn oon dagaal loo heensaysnin ma jiro haddaad adigu bustaha isku laabtay ama aad tidhi dee caalamku iminka dhan bu wada jadaa inaga daaya hadday dadkii muslimiinta ay yidhaahdeen dee dadka ka soo horjeedaa iyagu way usoo heensaysan yihiin kumayaal kilomitir bay uga yimaadeen ama dad haka adiga arkaya muslimiintii la baabi'inayo caalamulislaami kolba dowlad baa laga takhalusaya ya dowladda ciraaq waxa ay ku jirta dowladaha ugu xooga badan bay ku jirta shanta dowladood ama lixda dowladood caalamulislaami dee ishu ay qabanaysa ahaayeenba ama khaliijkaba dee kow ahaa sidaa looga takhalusay baanay baciid ahayn sacuudi arabiana in looga takhaluso kuwa kalena lagu xigsiiyo bimaa fiiha masar iyo bakistan intaba wax baciida ah maaha laakiin istiraatiijiyadii islaamku uu degi jire ah kolba in qolo layska busteeyo qolada kalena cadowga la jiido tiun bay iyaguna degaya in badan bay ufikireen fikireen de waa tahay marka afrageka maalintiiba lixdan qof baa dhintada united nationku soo saareen maanta isku celceli ciraaq waxaa dhinta maalintiiba lixdan qof maalin saddex boqol baa dhimanaya maalin labaatan baa dhimanaya isku celceli waa intay sheegeen iyagu ama waa inta ay ogaadaanba waaya dee maalin walba kolkay boqol qof dhintaan ama boqol iyo konton qof laba saddex sanada ay kusii socoto meeshuba labaatan milyan baa heda toban baa meesha ka baxaya ama shan iyo toban milyan dabeetana israa'iil unbaa la leeyahy si aad israa'iilshii ballaadhnayd ee doonaysay khariidadii aada u hesho ciraaq ku yara ruqaanso tobaska intaasu subxaana allah laakiin ti ilaahayna maqan marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad soo tirinaysaa markan uu kuleeyahy shacbaan muxaram safar rabiiculawal rabiiculaakhir jamaadulula jamaadulaakhir baa dagaalkan hor ahayn marayna maxaa ku xiga jamaadulaakhir rajab shacbaan baad maraysa bil la nasanayaa ma jirto bishiiba oo dhowr dagaal taasuu ku dhabaystay noloshiisii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kaana mawcidu abi sufyaan abi sufyaan ballantiisii baa timid ballanta abi sufyaan maxay ahayd waa kan fainahu abi sufyaan bacda nqidaai aswati uxud dagaalkii uxud markii uu dhammaaday ee maalintii uxud la kala food qaaday sanadii saddexaad qaala lilmuslimiin muslimiintu ku yidhi intuu meel yaroo taaga fuulay iyadoo wixii dhintay iyo wixii dhaawacmaa ay isdhex yaalaan oo dee la kala food qaaday ayuu kor u qayliyey markaasaa wuxuu ihi mawcidunaa caama mawcidunaa badr alcaama almuqbil waa ragoo imikaba imaqla buu ballanteenu waa beder sanadka soo socda sidaasuu beder halkan idinkaga adkaanay bui uxud laakiin kal hore beder baa nagaga adkaatay bederna inaanu idinkaga adagnahay baanu idin tusaynaaye waa inoo sanadka dambe anigu taasaan saxeexay buui waanaan iska tegey imika faajaabahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuu jawaabay ilaa daalika arrintaa cid buu ihi habal waayahe waa inoo kal dambe baa markaa loogu jawaabay isagiina nabigana aftidiisii waxay ahayd nin buu i u dhawaaqo u jawaabo waxaad tidhaahdaa kula qaadanay waa sanadka dambe iyo inoo beder wa kaana beder meeshan bedere lagu kala adkaadayna waxay ahayd maxalla suuqin meel suuqa ah, tucqadu la gunto ama la isu keeno kula caamin sanad walba litijaarati tijaaradaa la isugu iman jiray fii shacbaan bisha shacbaan la yidhaahdo ee ramadaan ka horeysa yuqiimu tujaar tujaartu waxa ay habayn jireen tuqiimu tijaara tijaartu waxay ku nagaan jireen fiihi beder amaaniyan sideed cisho waa suuqa wareega iminka maxaa loo yaqaanaa ilmacro ama carwooyinka iyo bandhiga waxaa la idhaahdo intaas soddon sharkadood ama labaatan sharkadood ayaa suuq loo dhisaya halkaasa qolo waliba waxooda soo bandhigaya alaabtoodana sicirkay hoos u yaro dhigaya dabeedna kamiyad aada u fara badan ayaa halkaa laga iibsanayaa kamberiga alaabtiisa xayaysiista way unoqonaysaa caalamkuu baraya alaabta uu soo saaray iyo tayadeeda ehm, sidaa darteed baa laga faa'idaystaa jaaniska ah waa carwo dhinacyo kala duduwan leh mararka qaarkood baa carwadaa laga dhigaa gaadiidka oo ilaa diyaaradaha leh waatan iminka dubayba lagu sameeyo shirkadaha diyaaradaha ayaa soo bandhigaya qolo waliba iyadoo la tijaabinayo halkaa lagu kicinayo saas electronickskii dhismihii dahabkii carwooyinka marka saasoo kale ay samayn jireen carabtuna maadaama daysi socodku iska adag yahay waxaa la lahaan jiray suuq wiiggii maalina iyo suuq bishii mara iyo suuq sanadkii mara marka beder waxaa lagu samayn jiray suuq sanadkii mara oo bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyinta laga keeno qolo waliba waxay hayso ayaa la isku dhaafsan jiray wax waaye sideed cishaa la joogi jiray falamaa xalla ajalu waktigii kolkuu gaadhay wa qurayshun mujdibuun qurayshtiina ay abaaraysteen jadbigu waa abaarta quraysh baa abaari martay ila inkaan rasuul baa ku dhacday lam yatamakan abu sufyaan abu sufyaan umay suurogelin gelin min aliifaai biwacdihi inuu ballantii fuliyo min aliifaai biwacdi inu abi sufyaan ballantii oofiye oo uu sanadkii yimaado beder wuu kari waayey laakiin wuu kaarteeyey farsamu isku dayo mxuu y muxuu sameeyey fastajara wuxuu kiraystay nucayma bna mascuudin alashjaci ninka magacaa la yidhaahdo dhulbi'is ahaa mufsid ahaa munaafiqa oo gaaladii ka mid ahaa ayuu kiraystay fastajara nucayma bna mascuudin kaasu istijaa araadana waa haduu doonay wey nucay bn mascuuda ayuu doonay u tegu soo qabto kanuu soo kaxay markaasuu dee isagii bu jiheeyey waxbuu ku akriyey liyatiya almadiina si uu madiine u tago wayurjifa uu argagax geliyo dadka irjaafku walmurjifuuna fi lmadiina oo argagixinta bimaa jamacahu abu sufyaan abu sufyaan waxa uu soo ururiyey si uu dadka madiine ugu cadsi geliyo oo ah min aljumuuci alcadiima colaal fara badan baryaa nucaym ibnu mascuudo ma tegi karayna madiine buuri iyo bedel abaar baana hayse haddaanu quraysh iyo reer makannaha adigu adduunkaa qaado oo go-aan baag waxaad qabtay iyo kharashkaaga iyo faa'iidadaadaba ku kusiinaya dhaqaaji warkan iga qaado madiine tag ummaddii argagax keliya idaacadooda idaacadda waxaad uga sii daysaa wale ninkii abi sufyaan wuxuu soo wado inaan loo adkeysanayn buur iyo banaan meel walba isqaban sicir iyo dhul baa isqaban doona waa laga yaabay adigu intaasun madiine ku dhex tuur buur aljumuuca alcadiima colaal badan faqadima nucaymu almadiina madiinuu soo galay nin xaggana taga xaggana tagoo khariban buu ahaay oo iska dhigay inuu dee maaragtay dhexdhexaad yahayo gaaladu noocaasay ku guuraan ay ku sheegaan dhexdhexaadka eh. dabeedna markaasa le war bal warram iska daaburi dee maxaan warrami waxba ma maqna waxla wax maqani ma jir bijunuudin laa qibala laha colaan wax ka hor joogsan karaaba jirin buu soo wada waatan aayaddu ka warram wa qaala lilmuslimiina wuxuu ihi ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum war ummad ilaahay oo dhan baa idiin soo ururtee fakshawhum ka cabsada fazaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey muslimiintii madiina iimaanan alla rumayn wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allahu wanicma alwakiil ilaahay baa nala ilaahay baa nagu filan qawadi mayna ilaahay mid la tala saarto arrinka loo dhiibtana isaga wanaagsan jawaabtaas xasbuna allahu wanicma alwakiil waa kelmadaanu ilaaweyn qofka muslimkii markuu yahawo farsamadaasuu sameeyey ah, markaa wuxuu yihi war dee haddaynu maaragtay meeshii tegi kari weyne aan macno keenno iclaamka iyo aan iska jeedina ceebka walam yaltafit calayhi salaatu wasalaam nebigu ma daymoonin lihaada alirjaaf argagixintaa ah irhaabun wey irjaafku argagixintaa nebigu muu milicsanin umana joojinin itikaalan calaa rabbi isagoo ilaahay tala saaranaya bal kharaja wuxuu la baxay bialfin wa khamsi miatin min asxaabi kun iyo shan boqol oo asxaabtiisii ah ayuu dhaha lasoo dhaqaajiyey waistakhlafa cala almadiina madiinana waxa uu madax uga dhigay istacmala iyo istikhlafa way isku dhowdahay oo dee mid waliba waa kusimeen cabdallaahi ibna cabdallaahi ibna ubay ninkii ninkii munaafiqa ahaa ee cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhan jiray inaanu dhalay oo cabdilaahi la idhaahdo ila ilaahay baa wuxuu hi yukhriju alxaya min almayit mid nool baa ilaahay wuxuu ka soo saaraa gaalka wafay mid nool oo iimaankiisa la nool oo iimaankiisa ku nool ayaa ilaahay wuxuu ka soo saarayaa mid baktiyey oo gaala ah. waa sida dhan kaloo kale aabihii waa kaa meyidkaa dhintay laakiin inankanuu dhacay markii uu nebigu ka cawday calayhi salaatu wasalaam ninkaa munaafiqaana waa kii yidhi ninkan hadduu dil ku xukumaya ii sheeg si aanan cid kale ugu warwareegin oonan godob ugu qaadin anaa ku quusanaya aabbahay haddaad dil ku xukumtoo ninkaa la dilayo cid kale ha u dirin buui aniga uniidah iimaankiisu ninka halkaa gaadhay buu ahaa waay markaasaa dabeedna uu yihi adigaa madax ka noqonaya madiina walam yazaaluu may daynin saa'iriina inay socdaan asxaabtu xataa atow badron beder bay degeen falam yajiduu axada cid alla ciday heleenba may jirin beder gaaladii lahaa waa inoo sanadka dambe waa laga waayay lianna abaa sufyaana ninka abaa sufyaan la idhaahdo ashaara calaa quraysh quraysh waxa u tilmaamay bilkhuruuji inay baxaan calaa niyati rujuuci iyagoo isku qancinaya inay soo noqonayaan bacda masirati bacda masiiri leylati habeen markay socdaan aw laylatayni ama laba habeen inay socdaan wuxuu waryaale laba farsamo horta meeshii ilo ogaado abaar bayna hayse tegi kari mayno laakiin dee ceebtu inayna raacdo way baqdeen layidhaahdana aan ka cararno marka laba farsamaynu isku darayna horta ninkan isaga xarbu dicaayaha ayaynu u diraynaa kaa waan diray buuri waayo inaguna niman dee soo baxay aan iska dhigno intaynu laba habeen sii yaro soconno ayaynu soo noqonaynaa ogaada meel dhexaynu kasoo jiiraynaynaa taasuu la gaaday dadkiina daanan wuxuu u malaynayay ana irjaafa nucaym ninkii nucaym la idhaahdo argagixintiisii yufiidu inay waxtaraysay faaidaynaysaa buu moodayay oo wuxuu islahaa maxamed marka lagu akriyo waxaasoo wara ee la idhaahdo ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum inay iska joogi doonaan oola doonaan war magaaladeena aan difaacanaya inaan bixi saasuu moodayay fayakuunu lmukhallif ka ballanta ka baxa inuu noqonayo humulmuslimuun muslimuunta inay noqonayaan buu moodaya wuxuu islahaa sawirka u dhig inay iyagu ka baxeenoo adugu aanad ka bixin oo marka irjaafkaa lagu sameeyay argagixinta yay madiine soo dhaafi dabeetana adigu aad tidhaad war meeshii waan tego anugu anigii colka la soo baxay iyagiina la waayay fa saara ninkani wuu socday xataa ataa ilaa uu tegey majana esha majanaduna wahiya suuqun macruufa waa suuq macaan ahaabu ahaa min naaxiyati mari dahraan eryadaa maka hareeraheeda xagga madiine xigta mari dahraan meesha layla agteeda suuq halkaa dadku wax ku kala iibsan jireen ayaa colkii intuu yalo kaxeeyey buu suuqaa gaadhsiiyey meelada habeen looga socdo maka madiine iyo de xaggeediiba uma dhowaaninba waa gebgeb iyo degan degan wey fa liqowmihi tolkii wuxuu ku yidhi ina haadaa caamun jadbun war sanadkani waa abaar walaa yasluxunaa inaguma haboono xagga dagaalka ilaa caamu cushbin sanad barwaaqo ah cushbiga iyo kala iyo waa geedaha iyo daaqa cushbigu waa geedaha dhuubka ah wey ilaa caamu cushbin sanad cosob ah ayaa dagaal ku haboon farjicuu iska noqda qaarma dagaalami karayne iska ridna sharkii mar haddaynu nina sii dirnay soona baxnay ina celiya ama almuslimuun buu ku hi haddaba muslimiintii faaqaamuu bibeder beder waxay ku nagaayeen muddo laa yushaarikuhum iyadoonu la wadaagsanin fii tijaaratihi axad suuqii halkaa ka socday iyo macradkii beder cidi uguma imanin oo abi sufyaan ee colkiisiina ka baqde dad kale iman lahaana baqay uga tegeen suuqii iyo wixii la keeno la celin karay muslimiintii baa xambaartay oo ku guulaystay oo iyagu kasii tijaareeya oo kasii faa'iideynaya ilaahay baa taa ka waramay suuratu aali cimraan aayadda boqol iyo afar iyo toddobaatan kolkaasa ilahay waxaa uli fainqalabuu binicmati min allahi wa fadl lam yamsashum suu waاtabacuu ridwaana allah wallaahu duu fadli cadiim asxaabtii baa ilahay ka warramaya say u guulaysteen fanqalabuu way noqdeen asxaabtii binicmati min allah ilaahay dheeraad xaggiisa ka ahaaday iyagoo xambaartay iyo wa fadlin ziyaado tijaaradiiiyo waxay heleen iyo ajri labadaba waxaa la odhan karaa guul iyo gobonnimo labadaasay isku darsadeen guul aakhiro iyo mid adduunye iyo gobonnimo labadaasay heleen fanqalabuu binicmati min allahi wa ilahay baa ku hambaliyey nicmo ilaahay iyo dheeraad bay qaateen lam yamsashum suu-un qodaxina ma mudin wax alla wax gaadhayna ma jirada watabacuu ridwaan allah raalli noqosho ilaahayna way raaceen oo dee ilaahay wuxuu raalli ka yahay in jidkiisa lagu dhinto laga run sheego ballantana la rumeeyo wallaahu duu fadlin cadiim ilaahay dheeraadkiisuu weyn nimankaasi dheeraad ba helay ilaahay iyo ummadiisuba ay hambaliyey nebigi iyo asxaabta walamaa samica bidaalik markuu warkaa maqlay safwaan ibnu umaya ninkii la odhan jiray waa abi sufyaanka labaad ee maka degan oo ilan isaga safwaankan iyo abi sufyaanba sanadii sideedaad baa maka loogu yimi siday sutida uhayeen ragga ha ka hor dhaqaaqina colkuyuu jabise uhayeen ayaa sanadii sideedaad maka loogu yimi waxaa hor islaame weliba abu sufyaan ninka kale ilaa daaif lagu soo cabayo iyadana lala soo kacay beri dambe mooyaane ma islaam abi sufyaan buu ku yidhi ninka safwaan isagoo canaananaya qad xaqiiqee wallaahi nahaytuka waxaan hore kugu diiday an tacida alqawma qoladaa inaad la soo ballanto horaan kugu diiday an tacida wacada yacidu an tacida alqawm qoladaa maxamed iyo inaad ballan la gasho mar horaan ku yihi war iska daa ballantaa qad ijtara-uu calayna way nagu dhiiradeen wara-ow waxay arkeen annaa qad akhlafnaahum inaynu ballantii kaga baxnay warsow kuwaa inagu dhiirabe ummadiina ina tusaynu fashilanae arka inaynu ballantii ka baxnay iyagiina ballantii oofiyeen horaan ku yihi hala soo ballantaa ceebta haynagu soo qaadin adiga ceeb inoo soo duway way iscanaanteen goorta la iscanaantaana waa goorta la jabay hadiyo jeer marka la guuraysto waa la ishambaliyeeyaa waa iska caadi insaanku waktiga hiifidda iyo haaraanku uu yimaadaa inay ta waktiga la jabay xawaadis waa dhacdooyin dhacdooyin dhowrahoo sanadkan dhacay wa fii hada alcaam sanadka afraad wulida alxusein ibnu cali radia allaahu canhuma xasan iyo xuseen xuseen baa sanadan dhashay xasanna hore aynu soo marno uu ka weynaa ilan xuseen ina waa taskiiru xasan camar ah, cumar cumayr xasan xusein ah, saas wey marka wax yare xuseen waay wa fiihi twufiyat waxaa la oobsaday sanadkaa ah, zaynabu bintu khusayma xaaskii nabigee magacaa la odhan jiray umulmuminiin muminiinta hooyadood ahayd horun baynu usoo marnay isla sanadkan laftiisa inuu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam sideed bilood markii ay wada joogeenna isla sanadkan akhirkiisii unbay dhimatay islaantaa iyadaa ah wa fiihi twufiya sanadkana la oobsadu geeriyooday abu salamata radia allaahu canhu ninkii abu salame la odhan jiray ibnu camati rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam waa inankii ay dhashay edadii nebigu alcama waa edada edadii nebi maxamed ina cabdilmualiba baa dhashay abu salama wa akhuuhu min aradaaca walaalkiisii xagga nugmadana wuu ahaa oo naasna way wada jaqeen wawalu man haajara ila almadiina waana ninkii ugu horeeye madiina waxa way jirtaa taasi waa khaa waa gef wey waqad dakara almualif fi lasli ila alxabashati wahuwa khaan waqad dakarahu lmualifu fii fasli hijrati lmuslimiina ila almadiina awalu man haajara ila almadiina ninkii ugu horreysee madiina usoo xaajiray buu ahaa wa fiihi tazawaja sanadaasuu guursaday calayhi salaatu wasalaam nebigu umma salamata ah, hindan anaa waa xaaskii abu salama abu salama markuu geeriyooday xaaskiisii buu nebigu dumaalay oo dee walaalkii xagga nugmada ahaa weeye hindaa la odhan jiray zawju abi salama abu salama xaaskiisiibahad bacda wafaatii markuu abu salama dhintay ayuu nebigu dumaalo waatay aynu kasoo sheekaynayne lahayd caruurtaydu way badantay dadaydu way weyntay dabeecadaydu waa yar adag tahay markaa nebiguba saddexdiiba uu ku qaatay calayhi salaatu wasalaam dee walaalkii xagga hooyana waa ahaa marka waa islaantii lahayd nebigu ninkayga ayaa ii sheegay ducada had iyo jeer qofka musiibada ku dhacda oo akrisanayo ducadiiba markii ninkaygu dhintay aan akhristay waxaa ku jiray allaahuma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayra minha Eh, ilaahw qofkaa iga dhintay ajri iyo sabir iga sii wax ka khayr badanna ah, iigu bedel marka dabeedna waxaa niyada ka odhanaya bay tidhi oo ninkaagii abusalama talo wax ka khayr badan sideed u heli laakiin waxa aan gartay markii nebi maxamed aan kulanay inuu nebigu ka khayr badan yahay oo ducadii la aqbalay goortaasaan fahmay bay lahayd marka dhacdooyinkaasi sanadkan kolkaa lasoo ururiyo waxyaabihii yaro muuqmuuqanaya nebiga iyo arrimihiisa ku yaro xeernaa ayaa ay ahaayeen allah subxaana wa tacaala